kulanti wacan wanagsan dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka ogaal mar kale ismaqal wanaagsan dhegeystayaal waa sabti taaridu wax ku aaseysan tahay ko iyaatanka bisha oktoobar sannadda qodobadaad barnaamijka ogaal ku dhegeysan doontaan waxaa ka mid ah warar kala duwan oo ka soo baxaya qarax xooggan oo ismiidaaminaha wuxuu ka dhacay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho waxaad kala maqli doontaan saamaynta ay ku yeesheen deegaanno badan oo ka mid mida ah gobollada dalka roobab mihigaana oo ka da'ay qaybo ka mida ah gobollada dalka waxaan kala soo qaadan doonaa koonfur galbeed xukuno dil toogashaa ayay ku fulisay askar horay dilal oo geystay baydhabo waxaad kaloo dhegaysan doontaan toddobaadkii saddexaad ayuu galay dagaalka israa'il iyo falastiiniyiinta xilli duqeymaha khaza ay halkoodii ka sii socdaan qodobadaasi kuwa nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale ku soo dhawaada ogaal dadkiisa iyo xoolihiisa dalkayga astaamihiisa dushiisa wixii ku laalan intiisa wixii ku daahan wixii ku daboolan hoosta badisiyo daafihiisa dadkiisa iyo xoolihiisa soo culo waxay daafur u ahayd barnaamijka ogaal bal eega eega eega kadaa kadaa kadaa qashinka jidka walaalay ummadda u dhexeeya kadaa qashinka ku shubaysa maxaa kaa galay adimaa ku hoyda walaalay miyaadan ogeyn in nebigeenna naxariista nabadgel korkiisa ahaatee uu yidhi iimaanka waa lixdan iyo dhowr laamood ama toddobaatan iyo dhowr laamood kan ugu weynna uu yahay tawxiidka kiisa ugu yarna uu yahay jidka inaad ka qaado dadka wax dhibaayo qof moos ba allaha ka dhige adna isweydii bal waad ku shubaysaa iyo iimaan ma leedahay qeybaha hore ee barnaamijka ogaalayaan gudagalena dhegeystayaal aynu ku bilownay deegaanka ceelasha biyaha ee duleedka muqdisho saakay waxaa aroortii markaa ka dhacay qarax ismiyaamina oo aada u xoogan kaasi oo gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyey loo isticmaalay waxaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxa al-shabaab qaraxa ayaa la sheegay markaa inuu soo gaaray goob ama xero ay markaa deganaayeen ciidamada loo yaqaano boliis militara oo iyagu qaabilsan xasilinta ammaanka magaalada muqdisho iyo hareeraheeda waxaana lasoo wariyey in ciidamada amniga isku dayeen inay gaariga celiyaan oo rasaas ay ku fureen balse aanay suuro gelin in gaarigu hakado sababtan waxaa lagu sheegay in gaarigu qeybo ka mida ah uu ka sameysnaa bruuf oo aanayba xabadu karin taana ay keentay markaa in gaariga ugu dambeyn uu qarxo warar kala duwan ayaa kasoo baxaya khasaaraha ka dhashay qarxaasi ismiidaaminta wararku waxay sheegeen in ku dhowaad toban ruux oo isugu jira dad rayada ah iyo sidoo kale ciidamada amnigu ay ku geeriyoodeen walow ilaahay haatan dowladdu aysan ka hadal qaraxaasi ismidaaminta al-shabaab qoraal ay soo saaranayeen waxay ku sheegteen mas-uuliyadda qaraxa waxayna sheegeen in ku dhowaad konton ruux ay ku dileen waa sida ay hadalka u dhigeen wixii weerare kusoo kordhana barnaamijyadeena iyo wararkeena soo socday ayaad ku maqli doontaan dhegeystayan haddii alla idmo haddii aynu eegno markan gobolka hiiraanna magaalada baladweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa saameyn ku yeeshay fatahaadda webiga oo uu sameeyey waa webigii shabeelle taa oo markaa keentay in ay saameyn ku yeelato nolosha dadka iyo deegaanka magaalooyinka ku teedsan magaalada beledweyne iyo xaafadaha ay degan yihiin dadka rayidka ah roob mihiyaana oo aada u xoogana ayaa ka da-ay qeybo badan oo ka mid ah gobolka kaasina waxa uu keenay in ay soo fatahaan biyana markaa badan oo daadada ay kusoo rogmadaan qeybo badan oo ka mid a ah magaalada beledweyne afhayeenka gobolka hiiraan liban cabdi cumar ayaynu ka wararsanay ama ka wareysanay wararkii ugu dambeeyey ah, waa mahadsan tahay eh, radio kulmiye eh, xalayto magaalada beledweyne wuxuu ilaahay uu ina siiyey nimcada alle roob aada u xoogan daay oo bilowday bartamihii adiga eh, salaadii maqrib waxa uuna socday ilaa iyo ku dhawaad shan saac oo habeennimo roobka wuxuu ahaa roob aada u xoogan oo wuxuuna sababay in dadkii deganaa guryaha jilacsan iyo keliyaha agtooda meelaha waraha daadad badan ay kusoo rogmadaan kuwaasoo ka yimid buuraha kore iyo mataqaanay waadiyaal ku teedsan magaalada alxamdulilah ilaa hadda dadkii shacabka ahaa ee xaafadaha degan kooshin gaar ahaan ku tiinbayra adeerka qeybo ka kamida ah ayay saameyn xoogan roobabkii xalay ay ku yeesheen waana loo gurmaday oo dadka shacbiga way isku gurmadeen ilaa haddana wax khasaare nafeeda oo dhacay haba yaraatee malaha marka laga reebay in dad habeen saqdhaxa guryahoodii biyo ay ugu soo galeen aada garan karto walwalka iyo dhibaatada hantiyadeed ee gaari kara marka alxamdulilah waa nimcada alle subxaana watacaala waanu ku shukrineynaa mar walba waaye khasaare nafeed ma ka dhasheen daadadkan maya wax khasaare nafeed oo hadda aanu xaqiijinay ilaa xalay ma jiro laakiin saameyn culus ayuu dadka guryaha ma degan iyo koobahii mataqaanaay waadiyaasha ku dhowdhowaa uu ku yeeshay roobka waayahay diyaargarow muu gasheen oo fatahadahan ma kasii diyaargarowdeen garowdeen tihiin maamulka gobolka ah, sidaa la socotidba maalmo ka hor ayaan waxaan sameynay anagoo gudanayna waajibaadkeena dowladnimada inaan soo saarno digniino la xiriiro xaaladaha farsaadaasha hawada ee roobabka maadaama digniinaha caalamiga ah xaaladaha elnina iyo roobabka deerta ay soo darayeen shalay maahane darad ayaan annagana waxaan soo saarnay warmurtiyada shacabkeena ugu sameynayna wacyigelin wacyigelinta aan sameynay iyo roobkii xala da-ayna waxaad moodaa inay isyeesheen marka diyaargaroow aada u xoogan ka dowlad ahaan waan sameynay marka awoodda ilaahay looma diyaargaroobi karo in laga hortagay waxaan sameynaynaa inaan dadkeena ilaa xad aan u helno waxay magangelyo ama badbaado ay ku heli karaan ilaahay subxaana watacalana waxaan ka rajeynayaa nimcadiisa keyrkeeda inuu na waafajiyo waayahay roobabkii xalay ka da-ay magaalada beledweyne miyaa daadad eh, ku noqday oo ku rogmaday gudaha xaafadaha magaalada beledweyne ha ha waxaa jira waadiyaal waadiyaal la yidhaahdo laascaano iyo kuwo kale oo ceel jaal kormaro iyo mid ceelgaal ka yimaado oo magaalada ku teedsan marka waadiyaashii ayaa biyo xowliha ay keeneen mm. waxay sababtay in ay xaafadaha qaar ay kusoo rogmadaan marka maadaama webigii uu ka fogaay marka xaafadahaas ayay saameynta xoogan ay kusoo yeesheen haddana biyihii toos ayay webiga ugu qulqulhayaan oo waxaa jiro meel la yirahdo keliga dhagax jawiis oo ku yaala xaafada xawtaako oo buundada noolxawaad hoostiisa in biyihii marinal ee hore loogu sameeyey si keliyada biyaha ka yimaado ay u maraan halkii ayaanan dib u furnay biyihiina haddeertaan webiga ayay hadda xaafadaha waa sidee ay fatahadahan ka dhaceen daadadka ku rogmadeen hadda xaaladda waa degan tahay qorshaha maamulkana wuxuu yahay in dadkii saameynta xoogan ay ku yeesheen dibadejin loo sameeyo si eh, loo xaqiijiyo dadqabka shacabka sidoo kalena aanu sameyno wacyigelimo dheeri ah iyo digniimo dheeri ah maadaama roobabkan aysan ahayn kuwo roobab loo arkay ay aada u xoogan yihiin haddana xaaladaha dheeriga ah ee saadaasha caalamiga ah ee dowlada soomaaliyeed iyo hay-adda musiibooyinka qaranka ay ka digayaan iyo dowladgoboleedka shabeellana ay yihiin wax ugoga dalka ku cusub in taxadar dheeri aan lasii yeeshana waa muhiimad gaaray noo leedahay afhayeenka maamulka gobolka hiiraan ayuu ahaa oo ka warbixinayay saameynta ay yeesheen roobab ka da-ay qeybo ka mid ah gobolka hiiraan dhinaca kalena haddii aynu egno gobolka gado iyana waxaa lasoo warinayaa inay saameyn ku yeesheen roobab maalmihii u dambeeyey iyo saacadii lasoo dhaafayba ka da-ay qeybo ka mid ah gobolkaasi gaar ahaan degmada luuq oo saameyn markaa sababay daadad kusoo rogmaday dad badan oo deegaanada ahaana ay dad iyo saameeyeen gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada degmada luuq ee gobolka gedo cabdicasiis sugow salaad oo kn la hadlay ayaa ka warbixiyay dhankiisa saameynta ay yeesheen roobabkan oo in muddaaba laga digay dhammaantiin magacaygu waa cabdicasiis sugow salaad jilco waxaanahay gudoomiyaha arrimaha bulshada degmada luuq walaal masiibo aada iyo aada u weyn ayaa deegaanka loo kuhaabsatay qaybo kamid ah walow oo robabkii deerta ay bilowdeen oo barnaamijkii ilino oo in badan laga tegay iyo fataxaadihii baa muddo wuxuu bilowday toddoba soco habeennimo ayuu roobka degmada luuq ka curtay ilaa wuxuu da-aya salaa subaxii ilaa salaa subaxii kabacdi tuulooyin ee deegaanka xarakoobaad iyo dhammaan kaamamka ku adaarsan oo kamid tahay kaam madiine iyo kaam ulacley iyo kaamkaahweyna iyo kaamuunka kale oo ku salaysan iyo madiinadaas iyo xarkoobaad iyo tulooyinka taleex ilaa garsow baa oo waxaa la arka ku socda saf ballaaran taasna ay u horseedi weysay ummado fara badan iyo dad fara badan inay hantidooda iyo maalkooda iyo waxay haysteen oo agab ah inay qaadeen iyo docashada iyo guryihii ay ku noolaayeen dad ilaa maanta lagu qiyaaso shan kun ayaa waxaa u malayso maanta inay yihiin ceer alxamdu al-shukri laakiin roobkii iyo duufaanada iyo dabeelaha socday iyo daadka waaye oo ku imaaday kujiga gubiga degmada luuq taasna waxaa dareemi kartaa daruufta iyo xaaladaha ku xindaaban iyo meelaha loo mari layahay waxaa marka anagoo ah maamulka degmada gudoomiyahan daahir maxamed nuur lahorkacay ayaan wafdi ku tagnay annagoo u biyodhigi wayn marxalada ay ku sugan yihiin bulshadan la qaybsanayna dareenka iyo xaalada ay ku jira annagoo la dareen ah Eh, mar walbana u horseedayna eh, duruufta ay dadkeena ku xindaabiyeen inagoo eh, ka tarjumayna ayaan dad kamida ah, aan kasoo badbaadanay meesha dadna ilaa haddaan u gudbi wayna biyaha xawligay ku socdaan oo dad fara badan ay naga qaadi gaareen annaga naftigeena ay xabad kanoo joogeen taas waxaa halil noogu ah marka inay masiibada ay tahay masiibo qaran oo u baahan gurmad fara badan ubaahan dee degmo waad garan kartaa walaala tabarteeda iyo waxay ila taclaa dhici karta iyo waxay qaban karta wacyigelinta iyo dadka muxsadiintu ilaahay subxaana watacaala uu wax siiyay oo deegaanka degan inay isu gurmadaan annaga dawladana aan hagnay waxyaabaha meesha ku dhacay ee khasaare hadday tahay xoola haday tahay motooradii iyo dadka wixii caawa ay qarsanayeen hadday tahay antaanyaadkii iyo nolosha asaasiga ah ee markaas dadkaas ay awoodeen hadday tahay guryihii ay ku noolaayeen oo iidana ay ka dhacday wallaahi khasaare aada iyo aada u ballaaran waayo marka anagana de waxaan ka codsanaynaa dawladda federaalka oo u sareysa dalka soomaaliya madaxweyne luya xasan sheekh maxamuud iyo hay-adda masiibooyinkii maaraynta sodmo waxa ay haysa maanta waa maalinkii bulshada iyo dadka soomaaliyeed isu gurman lahaayo oo garanayna dad soomaaliyeed oo daruufaha iyo xaaladaha in badan abaar la daala dhacayay ilaahay raxmadiisana alxamdi alshukri laakiin nusqaanta iyo waxyaabaha ay geysata iyo fatahaadaha oo aada u ballaaran hay adda wasaaradda masiibooyinka maareynta ee wasaarada maamul goboleedka jubbaland oo madaxweyne maxamed axmed islaam axmed madow uu sareeyo Eh, iyo hay-adaha fulinta oo jubbaland waxaan ka codsanaynaa waxyaabaha ay awoodaan oo antaniyaadka inay soo gaarsiiyaan bulshadan iyo tacaaladan taalla eh, hay-adaha internationalka iyo localska oo ka shaqeeya maxaliga mm-hmm. eh, waxaan leeyahay hay-adahaas xilliga ay bulshada badqabkeeda iyo xaaladooda waxa umadan waa maanta wax wakti weyn oon maanta haysano aada iyo aada weyn ma jirto donty my west time waktigana wuxuu u horseedayaa waxyaabaha ay dadka u baahan yihiin iyo xaalada iyo dadkay horjoogaan waa annaga waxaan ka codsanayaa marka hayadaha samafalka wax kasta oo amarjansi awoodaan hmm. in ay si degdeg dad aan maanta aan dacoshada iyo roobka meel ay ka galaan aan haysanin qoraxda hadday ay soo baxdo meel lahayn hmm. noloshoodii waxay ku tiirsanaayeen oo ka lacmay taas waxay ku siinaysaa marka inay meesha wax ka dhaceen waxa dhacayna ay yihiin wax qaran ee u baahan gurmad qaran iyo gurmad kasta oo caalami ah ee in laisu daceyo ilaahay subxaana watacaala adaadadkan iyo roobabkan dadka soomaaliyeed ilaahay inuu geeska bare waxaan aragnay dadkeenan ilaahay wax qeyr qabo bedelkooda uu siiyo annagana kolley gurmadkii iyo waxyaabihii waan wadnaa ah. laakiin waxaan la-anahay kolley gacantii dowlada dhexe iyo stateka jubbaland iyo hay-adaha samfalka caawinaya ayagana insha allah waxaan rajaynaya inay kasoo jawaabi doonaan baaqina caalamiga oon dirayna oo la qaybsanayna dareenka iyo shucuurta dadkeena barufaysan oo maanta ku salaysan ay biyihii ka saameeyeen waxay dad dunyo dad umaan ku dhimin dunyada iyo waxyaabaha ay ku dhaqnaayeen waa gartay diyaar garow muu gasheen daadadkan maadaama digniino la laydinka soo saarayay berihii dambeeyey walaalow eh, annagoo daadadka ilaahay subxaana watacaala horta wax walba xaggiisa ka qoran yihiin bulshada markaan aragnay aan qiimeynay xaaladaha iyo digniinaha la bixinayay hay-adihii sanfalka iyo hay-adihii masiibooyinka maareynta maamul goboleedka jubbaland annagoo calaamadaha iyo sharuucyada loo dejiya raacayna baan bulshada u sheegnay laakiin meela aan laga filina buu ilaahay keenay waxaa la arkay dadka oo salaa salaasubaxii sida ay biyo fataxaad u imaadeen ilaa tobankii sac oo galabnimo intaas ay socdaan biyuuna ay biyo weligeeda saameyn aysahaen marka aan dadkii taarikh ahaan u fiirinay roobkan iyo biyaan saacamal waxaa la layidhi sagaashan iyo toddobadii ayay saa camal mar laqotay gobolka degmada luuq oo xilliga deer buloloqa kabacdina waxaan saamixi waay marka inaan xogwaraysi galno noocan camal uma filaynin bay dhaheen iyo daadadka intaan dhan walaalow marka ficiido intaas baa jirto annaga waa ka diyaar garoono bulshada waan wacyigelin meelaha keliyada meelaha webiyada u dhow inay ka fogaadaan maadaama roobab halis iyo doofaana inay ku dhufanayaan la sheegay laakiin haddana ay yihiin daadad aada iyo aad u ballaaran oo baaxadiisa socdaan marka intaasu maa dhacda laakiin taxajir waan ka sameyna walaal waayahay daadadku ma webiga oo buuxsamay soo fatahaya mise waa roobabkii ka da walaalow eh, laba arinba dadku waa iskugu darsan webiga oo dhankiisa ee eh, roob isagana aada iyo aad iyo matooradii iyo dadka abalka iyo waxyaabahay soo saarka lahaayeen oo ka bi'iyey iyo lagaha iyo buraha fogfog oo ka imaadeen roobabka iyo roobka da-ayo daadadkiisa soo kasoo kaceen keliyada meese meelaha lagaha oo aada u fog oo in badan aan roobka meelahaas oo aadka biyaheeda uu kusoo dhuftay gudoomiyaha arrimaha bulshada ee degmada luuqa ee gobolka gedo cabdicasiis sugo salaad ayuu ahaa oo ka n n warbixinayay saameynta ka dhalatay roobab muddooyinkii lasoo dhaafay iyo saacadii lasoo dhaafayba ka da-ay qeybo kamid ah degmada luuq ee gobolka gedo waxaa xusid mudan in toddobaadyo ka hor laga digayay saameynta ay yeelan karaan fatahaada ka dhalan karta roobabka dayrta oo haatan u muuqda inayba bilow yihiin durbana la arkay saameynta ay leeyihiin oo fatahaado ay sameynayaan webiyada dalku wali barnaamijka ogaalaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeysta iyo barnaamijka walaad degeysanaysaan keenina waad nagala socotaan dhegeystayaal haddii aynu eegno markaana dagaalka u dhexeeya dagaalyahanada ururka xamaas ee iska caabinta ee falastiin iyo maamulka yuhuudda ayaa galay toddobaadkii saddexaad waxaa weli muuqata inuu sii kordhiyo khasaaraha gaaraya dadka rayadka ah walow weli israa'iil aysan gaarin hadafkeeda ku aadanaa inay markaa khaza qabsato oo waxaa u suuragali laha xataa inay go-aan ku gaaraan inay ciidamo eventry oo toosa u diraan oo dagaal ay la galaan dagaalyahanada ururka xamaas taasi oo israa'iil dhowr jeer ka meermeertay xuseen xasan caaqil oo ah falanqeeye siyaasadeed arrimaha caalamka ayaan wax ka weydiiyey halka uu ku dhammaan karo dagaalkan iyo sida muuqata cadaawadda maamulka yuhuudda u qabaan dadka falastiin iyo burburinta ay ka wadaan haza bismillaahi raxmaaniraxiim walaalow horta dagaalkani ma ahayn dagaal ay israa'iiliyadu toos u bilowday waxa uu ahaa dagaal ay xamaas muddo qorshaynaysay gaar ahaan garabkeeda militariga ciisaddiin alqasaam marka waxa uu ka bilowday markii ugu horreysay sidii israa'il loo aasaasay gudaha dhulka hadda israa'iil loo yaqaano reer falastiin laga qaatay islamarkaana qaramada midoobey u aqoonsadeen israa'iil in la yidhaahdo markii u horreysay ee gudaheeda uu ka bilowda ayuu dagaalkani ahaa marka galitaankii ciidamada cisadiin qasaam iyo kooxaha waaciska cabintu gudaha israa'iil ay galeen waxay markii u horreysay shaaca ka qaaday in ay ka baxday qalbiga dadka gobolka ku nool wixii la odhan jiray ciidamada cid ka adkaata ayna jirin aljeeshu aladii laa yuqhar ciidamadii wax ka adkaan karaa haba yaraatee ayna jirin maxaa yeelay dagaaladii hore marka laga soo bilaabo afartan iyo sideeddii kii konton iyo lixdii lixdan iyo toddobadii toddobaatan iyo saddexdii afartaa dagaalba waxay ahayd carabtu isdifaac bay ku jireen isla markaana waxaa weerarka ahaa israa'iil oo gudaha u soo galay dhulka falastiin iyadoo hadda ama dhulka carabta wadamada ku hareysan oo falastiin ay ka mid ahayd gudaha u soo galay oo qabsanayay marka laga reebo waxoogaa tallaabo yar oo dagaalkii toddobaatan iyo saddexdii lixdii oktoobar ay masar iyo suuriya ay waxoogaa intay riixeen markii dambena isbahaysigii reer galbeedka uu ka saaray oo dib weliba u adkaatay israa'el dagaalkan ka dhacay khaza markaad qiimaysid dhulka uu ka dhacayo oo ay ku keliyaysatay khazo oo keliya iyo tuurtuur yar oo dhinaca waqooyi ee dalka israa'iil ah ama dhulkan lubnaan iyo israa'iil u dhexeeya ayaa waxaad moodaa inuu weji kale oo cusub leeyahay waxaa kaloo soo baxay qorsho ah in israa'iil iyo waddamada reer galbeedku qoryashayaashii hore ee ay awalba lahaayeen oo in badan suurto waayey balse ajendahooda koobaad ahaa in ay soo baxdo oo ah in shacabka reer falastiin ee khazo ku nool laga rara khazaa islamarkaana meeshan loo yaqaano sinai ama se saxaraha sinai la dejiyo halka la qorsheeyey daanta galbeed iyo magaalada qudus falastiinta ku noola in loo gudbiyo dhinaca urdun oo halka iyagana looga dhigo waddan kale oo ay leeyihiin arrintaasi waxa ay keentay burburka aad aragteen iyo dhimashada faraha badan ee gudaha marinka ghaza ka dhacday hase ahaatee waxaad moodaa dagaalka weli sida la tilmaamayo inay kontaroolkiisa iyo maaragtay ilaalintiisa ay gacanta ku hayaan falastiiniyiintu tusaale ahaan israa'el waxay leedahay dagaalkan waxaan u qaaday in aan maxaabiistaydiina soo daysto waa sida afka laga leeyahay isla markaana xamaas jiritaankeeda gebi ahaanba hawada aan ka saarno mid aan dilino iyo mid aan qabanno iyo mid burburka ku dhinta intaun ay noqdaan laakiin mar dambe ayna dhicin xamaas oo awood leh oo deris nalahi inay jirto taasi waxay keentay gebi ahaanba deegaanadii khazo deriska la ahaa ee israa'iiliyiinta la dejiyey in laga raray ilaa iyo magaalada casqalaan oo boqol iyo labaatan kilomitr u jirta aan idhahde toddobaatan kilomitr u jirta deegaanka ghaza in dadkii hadda laga daabulaynayo magaalooyin kale yaryaraa iyo kuwii dhexo oo dhanna dhammaantood la baabi'iyey islamarkaana israa'il ku dhawaaqday in uu yahay zoonkani zoon dagaal oo markii ugu horreysay oo dhan ay sheeganayso dadkii intaa laga ray la yidhaahdo waa zoon dagaal xamaas reer galbeedka sida muuqata garabistaag dhaba u muujiyeen israel biden iyo rishi sunak ingiriiska iyo mareykanka hogaamiyaashooda waa ay tageen biden oo hadlayn wuxuu sheegay in qorshuhu yahay gebi ahaanba in lasoo afjaro xamaas marka ma suurageli kartaa is leedahay xamaas oo intaasoo sana aragta la dagaalamaysay maamulka israel in si fudud ay yuhuudda kusoo afjari karaan oo gebi ahaanba haza laga baabi'in kara laga saari karo makulatahay waan kusoo wadaayo horta xamaas ah, dhinaceeda iyada waxa ama maaragtay dhaqdhaqaaqyadan wax iska caabinta ee marinka ghaza dhammaantood markii la isku daro waxaa ka dhintay ama ka shahiiday waa sagaal qof guud ahaan ciidankoodii iyo saraakiishoodii iyo raggoodii waxaa ka dhintay waa sagaal qof waxa baaba-ay ee burburku uu ku dhacay waxaa weeye dadkii rayidka ahaa israel cabinetkeeda ama golaha ammaanka qaranku waxau isku waafaqay in gudaha laga galo oo ciidamo dhinaca beriga ah lagu weeraro isla markaana wejika lagu furo xamaas iyo kooxaha raacsan dhinaca baddana laga duqeeyo oo ilaa iyo sagaal markab iyo dooyooyin yare ayaa waxay keentay xeebta ghaza arrintaasi waxay caddaynaysaa marka in ay tahay qorshihii hore loo dejiyey maxaa yeelay israa'el waxay ku halaaqaysaa ilaa maanta in shacabka reer ghaza dhinaca waqooyi ay ka guuraan oo awoodda ugu ee xamaas ay taallo isla markaana dhinaca koonfureed ay u guuraan taasi oo u dhoweynaysa marinka rafax si halkaasi kadib looga daabulo islamarkaana loo geeyo dhinaca sinay haddaan soo noqo hadalkaagii waddamada reer galbeedka waddamada reer galbeedku run ahaantii iyagaa waddankan samaystay waxayna u yaqaanaan in ay tahay istaraatiijiyadda waddamada reer galbeedka israa'il biden isaga oo kongareeska ku jira oo xildhibaan ah hadda ka hor ayaa wuxuu yidhi israa'iil haddii ayna samaysanteen annagaa samayn lahayn eraga u fiirso israa'iil haddii ayna samaysanteen annaga ayaa samayn lahayn marka waxaad garan kartaa inuu waxaani istaraatiiji u yahay teeda kale waxaa sii adkeeyey in waddamada reer galbeed ku gebi ahaanba ay taageeraan israa'iil warbaahinta ay isticmaaleen israa'iiliyiintu tusaale ahaan markii ugu horraysay netanyahu waxa uu bilaabay in markii dambe la labaadhi baa la ogaaday laakiin inta ay xanuunsanaya oo meel ku duuduuban oo madow sawir laga qaaday islamarkaana sawirkaas si xun loo sii madoobeeyey inuu u diray warbaahinta reer galbeedka uu yidhi waka caruurtii israa'iil saas ayaa loo gubay oo xamaas ayaa gubtay gubista bani aadam waan garanaynaa mowqifka islaamku xataa ka taagan yahay balse xamaas ama se kooxahan wax iska caabintu waxa ay iyagu ilaaliyeen intii ay maxaabiista gacanta ku hayeen bay ilaashadeen islamarkaana ay ku sheegeen weliba dadka ajaaniibta hela nool in ay yihiin marti balse waxa alla wixii israa'iiliyiinta ah iyaga ay maxaabiis ku bedelan doonaan madaxweynaha dalka maraykanka biden waa markii ugu horreysay ee uu isaga oo madaxweynaha islamarkaana nin weyna uu been sheego ilaa iyo haddana uu beenti kusii taagan yahay taasi kuma cusbo oo madaxda maraykanka ilaa iyo kun iyo sagaal boqol iyo afartan iyo shantii beenta way sheegi jireen tusaale ahaan kun iyo sagaal boqol afartan iyo shantii markii loo isticmaalay dalka jaban bambooyinkii nuclearka ahaa madaxweynihii xilligaasee joogay waxa uu tilmaamay in bambooyinka ay ku dhufteen ciidamo jaban ah oo joogay magaalooyinka horashima iyo nakasaki markii dambena waxaa xaqiiqowday in boqol iyo soddon iyo shan kun oo ku noolaa magaalada horashima iyo siddeetan kun oo ku noolaa magaalada nakasaki ay bambooyinkaasi ku dhaceen islamarkaana labaabiyey halka ciidamadii militariga ah ee jaban ee ku noolaa labadaa magaalo ay ahaayeen saddex boqol oo askari oo amniga magaalooyinkaasi ilaalinayay kun iyo sagaal boqol iyo lixdamaadkii madaxweynihii xilligaas johnson la odhan jiray waxa uu tilmaamay in fiidnaamiyiintu ay dhibaato u geysteen shacab maraykana ama dalxiisayaal maraykana si u banaysto in vietnam lagu duulo taasina markii dambe been ayay noqotay weerarkii vietnam ayaa dhacay tani waa markii saddexaad oo madaxweyne maraykana ah uu been sheego xagga barbaristaaga xagga isgarabtaaga israel la isgarab taagay waxa weeye wadamadan reer galbeedku markaan maraykan ka soo tagno wadamada yurub waa wadamadii soo raray ee halkan soo dejiyey ee israa'il isa soo dhaafiyey hase ahaatee waxay ilowsan yihiin dhul aynan israa'iil lahayn inay soo dejiyeen waxaanse filayaa waa aniga aragtideeda shakhsiga ah in dagaalkani uu dhammaan doonaa waxauna ku dhammaan doonaa israa'iil oo ku guul daraysata balse xamaas waxaa lagaga adkaan karaa saddex arimood saddex arrimood ayaa xamaas iyo kooxaan waa iska lagaga adkaan karaa waa kow israa'iil oo saddex qaybood u qaybisa marinka ghaza markaana si yar oo degan qayb qayb u qabsata iyada oo guri kasta iyo dhagax kasta iyo geed kasta salka u bixinaysa hase ahaatee ma ku dhici karta ayaa taa taalla ta labaad weeye israa'iil oo isku darta badda iyo berriga inay iyo maaragtay iyo cirkaba ay duqaynta ka wado taasna waxaa laleeyahay haddii duqaynta ay cirka ka wado israa'iil ciidamadeeda laftooda ku baabi'i karaan waxayna haysataa israa'iil khibrad ku firan marinka ghaza in ay ka dagaalanto kun labada kun iyo afar iyo tobankii shan boqol askari ayaa kaga dhimatay iyada oo raadinaysay hal askari oo la odhan jiray gilcaad shaliid oo xaragada xamaas ay gacanta ku hayeen xuseen xasan caaqil oo ah falanqeeya arrimaha caalamka iyo siyaasadda ayuu ahaa oo aan wax ka weydiinayay dagaalka maamulka yahuudda iyo dadka falastiiniyiinta ah ee ururka xamaas oo toddobaadkii saddexaad galay xilli weli uu sii kordhayo khasaaraha ka dhashay dagaalka markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii bandhiga warbaahinta bulshada wacan dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubinta bandhigga warbaahinta bulshada xubinta bandhigga warbaahinta bulshada hadaleynta afar labaatanka saaca qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegaysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya ister maxamed nuur anigoo cabdirashiid ibraahim cali waayahay ister waxaynu ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatankii saacee lasoo dhaafay muddooyinkii ugu dambeeyey baraha bulshada lagu daawacay ee hadii haddiianu eegno waxaanu ognahay in eh, yahuuda inta badan duqeymo xoogan ka geystaan eh, gudaha falastiin ama marinka khaza waxaan lasoo warinayaa in eh, afarlabaatanki saac lasoo dhaafay dad badan ay ku geeriyoodeen duqeynta weli ka geysanayeen yahuudda iyadoonaynu ognahay adduunyada ama wadamada muslimiinta ah waxa ay dhiganayeen ama iyadoonaynu ognahay in wadamada muslimiinta inta badan walaalahooda falastiin ay u duceynayeen haddaba soomaaliya gaar ahaan magaalada muqdisho shalay waxaa ka dhacay banaanbax lagu taageerayay ee dadka reer falastiin iyadoona ay kasoo qayb galeen boqolaal shacab ah iyadoona sidoo kaleeto ay ku sugnaayeen goobta ee culammada soomaaliyeed uu hogaaminayay sheekh cabdilxay sheekh cabdilxay ayaa ka hadlay dhibaatada yahuudda ay u geystaan ummadda reer falastiin wuxuu leeyahay isku soo baxan aan iskugu soo baxnay waxaa aan iskugu soo baxnay ujeedada waxay tahay qadiyadda in aynu taageerno walaalaheena ee falastiin waxaanu rajayn doonaa ayuu leeyahay sheekh cabdulxayi inaynu guul ka gaari doono yahuudda waxa uu sheegay in maadaama muslim aynu nahay aan garab istaag aynu u muujin doono dadka reer falastiin si walbaba hanagu qaadato wuxuu leeyahay waxaanu rajayn doonaa ummadda reer falastiin in gumaysiga ay ka baxaan sidoo kaleet wuxuu intaasi ku daray hubka la isticmaalayo ducada ayaa ka khatar badan ayuu yidhi mm isagoo dabcan eh, dadka reer muqdisho sidoo kale cabdirashiido waxaa la arkaya dadka reer muqdisho oo banaanbaxa aad ugu soo galay ayagoo weliba calanka falastiin weliba dareenkooda aad u cabirayay oo sheegaya inay aad u xun yihiin duqeymaha aadka u foosha xun ee yahuudi ka geysatay marinka khaza oo waliba ayagoo qeyreysan qaarkood weliba la ilmeynaya dhibaatada falastiin ee yahuudda u geysatay marka shacabka soomaaliyeed dareenkooda aada weyn ayay ugu muujiyeen shalay banaanbaxi ay ku qabteen magaalada muqdisho marka waxayna rajeeyeen oo weliba aada aad ugu rajeeyeen walaalahayna reer falastiin ay dhaheen ah. inay guul aada weyn ay ka gaaraan yahuudda dhibaatada hadda ay ku haysana ay noqon doonto mid guul aada u weyn ka dambeyso isla hadalhaynta aynu ku guda jirnaaye markaan haddaynu eegnaa waxaa baraha bulshada aad loo hadalhayaa dhanka ciyaaraha weeyaan kulanka aadka u xiisaha badan ee dhexmari doona caawa todobada maqrinimo qatar soddon daqiiqa kooxaha chelsea iyo arsenaal labadan kooxood waxay ka wada dhisan yihiin magaalada london ee wadanka ingiriiska mhm. waa laba kooxood aad aad u dagaalama iyadoona eh, labada sana ugu dambeysay kooxda kubadda cagta arsenal ay ahayd koox inta badan ka adkeed kooxda kubadda cagta chelsea laakiin kulankan wuxuu noqon doonaa kulan xiiso badan garoonka staffo bridge ayuu ka dhici doonaa iyadoona kooxda kubadda cagta chelsea ay tahay kooxda xil ciyaareedkan xidigaha ugu badan ka maqnaan doona mhm ee eh, xidigaha ka maqan waxaa kamid ah ciyaaryahaanka christopher inkunku benjilwell jaloba axel disasi shaki la gelinaya aris jemes oo soo laabtay badjil sidoo kale osle fafana iyo ninka lagu magacaabo lefi ayaa ka maqnaan doona halka kooxda kubadda cagta ganarisna ay ka maqnaan doonaan xidigaha lisandro tarsad iyo weliba ciyaaryahanka lagu magacaabo julian timber markaynu eegno eh, labadan kooxood ee eh, xil ciyaareedkii hore kooxda kubadda cagta arsenal waxa ay garaacday labada kulanba hoomiyawey markii chelsea iyaguna saddexdii kun lagu dambeysay way badinayeen laakiin arsenaal xilli ciyaareedkan waa bitin keliya waxaa jira laba kooxood waana kooxda kubadda cagta sporis iyo weliba kooxda kubadda cagta ee lagu magacaabo ars kulankan kulan xiiso badan ayuu ahaan doonaa kulankan wuxuu noqon doonaa kulan aad aad xiiso badan marka hadaleynta ayaan intaan kusoo gabagabeynayna markan dhankii qormooyinka aad oo mahadsantay cabdirashiid oo qormada ugu horeysa dhankayga haddii aan soo qabta ayaa waxa ay tahay caaisha binti abibakar radiallahu canha waxa uu guursaday rasuulka salaallahu caleyhi wasalam iyada oo jirta sagaal sano markii uu dhimanayana suubanaha waxa ay jirtay sideed iyo toban sano gadaashiisa waxa ay nooleed afartan todoba sano waxa ayna dhimatay iyadoo jirta da-da lixdan iyo shan sano caaisha oo ahayd gabadhii uu rasuulka salaallahu caleyhi wasalam ugu jeclaa xaasaskiisa wax owlaad ah ma dhalin inta uu rasuulka salaallahu caleyhi wasalam lal noolaa lamana soo warin iyadoo ku leh iigu dicey inuu ilaahay owlaad siiyo caaisha qadarta alle ayay ku qanacday waxa ayna wakhtigeeda ugu badan gelisay oo xooga saartay cibaadada rabbi iyo sidii ay u baran lahayd dadkana u bari lahayd diinta alle casa wajalla gabdho badan ayaa ka murugsan inaysan wax owlaadah dhalin balse nolosha intaas waa ay ka weyn tahay oo xitaa haddii uusan ilaahay owlaadku siin bulshada oo dhan ayaa aqoontaada iyo kartidaada ku anfici kartaa qisadan waxaan kusoo xignay qof baraha bulshada kusoo gala cabdulaahi maxamed fardaar ugu dambeydtii haddii aan eegana qormada dhankayga nolosha adduunyada inaysan qiimo dhahaa lahayn waxaad ku garan kartaa in ilaahay subxaana watacaala markii uu ka sheekeynayo abuurista nolosha iyo geerida uu geerida hormarsiiyey alladii qalaqa almowta walxayaata taasi oo la micnaa in nolosha dhabta ah ay tahay tan dambeysa oo aysan ahayn tan horeysa nolosha waxaa keliyaha micnaa u yeela ayaa ah in qofka uu hayo wadadii loo abuuray ee ah raaligelinta allah subxaana watacaala isagoo wadadaasi ku taagan haddii uu nolosha uu ka tagana uu guulaysan doono nolosha adduunyada geerida waxa ay u tahay dhiirigelin moodka waxa kuugu dhiirigelinayaa in acmaasha wanaagsan ay bataan sidoo kaleetana waxa uu kaa hor istaagayaa in dhaldhalaalka adduunyada uu kula tago waana sababta uu rasuulkeena maxamed sala allahu caleyh wasalam uu yidhi badiya xuska ama sheegsheega hadalada wanaagsan qisadan waxaynu kasoo xiganay qowbaraha bulshada kusoo gala maxamed abshir dhegeystayaal waxaa intaas kusoo gabagabeynaynaa xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubintii bandhiga warbaahinta bulshada maqleysiin oo qayb ka ahayd barnaamijka ogaal iyo barnaamij waad adeegsanaysaan keena inaad nagala socotaan dhegeystayaal markaan haddii aynu eegnana ururka xamaas ee falastiin waxay sii daayeen labo ka mid a ah muwaadiniinta u dhalatay dalka mareykanka kuwaasoo ka mid ahaa maxaabiista ay ku qabteen dagaalka yahuuda iyo falastiin heshiis ay garwadeen ka ahayd dowladda qatar ayaa lagu sii daayay xubnahan ajaanibta ee u dhashay dalka mareykanka kana mid ahaa xubnihii dagaalyahanada ururka xamaas ee gacanta ku dhigeen dhinaca kale hay-adda lankeyrta cas waxay sheegtay markaa in gargaarkii ugu horreeyey uu bilaabanayo inuu gudaha u galo marinka khaza isagoo ka gudbaya marinka rafax oo masar uu markaa ka soo gudbayo waxaana ka mid ah gargaarkan ilaa labaatan trag oo ay ku jiraan adeegyada cuntada iyo sidoo kale dawooyin iyo agabyo caafimaad oo loo baahan yahay in wax looga qabto xaaladda adag ee ka taagan dadka rayidka ah ee falastiiniyiinta ee go-doonka ku ah ghaza waxaa soo warinayaa in markaa gargaarka uu horreeyay la filaya saacada soo socda inay galaan marinka khaza sidaasoo kale maalmaha soo aadan iyana waxaa geli doonaa taraagyo badan oo sidaa cuntooyin tan badan oo markaa la doonayo in loo geeyo dadka falastiiniyiinta oo wajahaya xaalad aada u adag xilli toddobaadkii saddexaad uu galay dagaalka iyo duqeymaha ay wadaan maamulka yuhuudda qiyaastii boqol kun oo tan oo gargaar bini aadamtinimo ah ayaynu ku bilaabi doonaa inaynu siino hal milyan oo ruux waxaynu tixgelin doonaa in dadka gargaarka u baahan ay gaari karaan laba milyan iyo ka badan taasi waa muhiim waynu ka taxadiri doonaa inaynu gargaarka sii wadno ayaa lagu yiri qoraal ka soo baxay laanqeyrtacas sidoo kale waxa ay markaa qoraalkooda ku dhaheen waxaynu doonaynaa inaynu joogteenno heerka ugu sarreeya ee badbaadada nafta taa ayaa muhiim noo ah waxaynu gargaar bini aadinimo siin doonaa qof weliba oo nugul dadka falastiin weynu gacan qaban doonaa ayaa hadalkooda ay ku soo gabagabeeyeen waxaa jirta in ay adkeed muddooyinkii lasoo dhaafay xitaa in gargaar bini-aadannimo gudaha u gala khaza oo laga go-doomiyey ciri iyo dhul iyo bad iyo sidoo kale xitaaba loo diiday in ay dadkoodu usoo geli karaan adeegyo ay u baahan yihiin maamulka yahuudana waxay khaza ka jareen korontadii biyihii cuntadii caafimaadkii iyo wax weliba dadku ku noolaan lahaayeen taasi oo keentay in khaza ay gasho xaalad aada u adag markaa noqotayna midii ugu adkeed ay gasho tobankii sane ee lasoo dhaafay sidaasi lamid ah weli waxaa halkooda kasii socdaa duqeymaha maamulka yuhuuddu ay ka geysanayaan khaza iyo weerarada kale ee daanta galbeed afar kun boqol iyo soddon ruux ayay tirada dhimashadu sii mareysaa marka la eego tirada dadka ku dhintay duqeymaha ay sameynayaan maamulka yuhuudda waxaana markaasi muuqata in dhaawacuna toban kun oo ruux uu ka badan yahay welina waxa ay usii biratumanayaan israel iyo sidoo kale reer galbeedkuna in lasii wado duqeynta khaza oo la aaminsan yahay in ay israel ka geysatay xasuuq bini-aadamnimo hay-adihii qaramada midoobey ee ka shaqeynayay arrimaha xuquulisaanka lama arko marka dadka muslimiinta la baabiinayo balse markii uu qarax dhaco ama la dilo xubno ka mid mida ah reer galbeedka iyo reer yurub afka labadii baare iyo qeele isqabsataa iyagoo ka hadlaya waxaa lagu xadgudbay xuquulisaankii waxaa la dilay dad rayada balse caruurta iyo haweenka lagu baabiiyey khaza marnaba hay kama hadlaan oo ayba ka dhuntaan warbaahinta marka wax laga weydiiyo dhinaca kalena kumanaan kun oo ruux ayaa isugu soo baxay magaalooyinka iyo wadooyinka waaweyn ee dalka australia si ay u muujiyaan taageerada u hayaan dadka reer falastiin xilli weli ay sii socdaan ghaza duqeymaha ay ka wadaan maamulka yahuud in ka badan shan iyo toban kun oo ruux ayaa isugu soo baxay magaalada sydney ee caasimada dalka australia iyadoo oo markaa ay horboodayaan dad markaa kamida mid ah jaaliyadda falastiin ee ku nool australia iyo dad kale oo rayid ah iyo shacab soo raacay oo iyana ka xun dhibaatada lagu hayay dadka falastiin waxay ku hadaaqayeen boorar ama ay wateen boorar ay ku qoran yihiin waa inay xor noqdaan dadka iyo dowladnimada falastiin dooni mayna israa'il iyo tacadigeeda waxaa sidoo kale ka mid ahaa dadka dibadbaxyada ka qaybgalayay qaarkood dad australiyaan ah oo laftirkooda boorar ay ku qoran tahay ha shaqayso bini-aadanimadu tani maaha bini-aadannimo waa dhibaato waxa ka socda khaza waa in warbaahinta reer galbeedku ay si dhaba u tabiyaan waxaa jira waxay marin habaabin ku wadaan dadka rayidka ayuu yidhi cabdulaahi cali oo ka mid ah dadka dibadbaxyada dhigayay ee sydney isugu soo baxay australia wuxuuna la hadleeyey warbaahinta loo yaqaano australian broadcasting corporation waad arki kartaa farqiga waxaa jira waa wax suuq lagu tilmaami karo haween iyo caruur ayaa la baabi'iyey sida muuqata xaaladdu ay kasii daraysaa ayay hadalkooda raaciyeen tirada dadka ku dhintay khaza ee duqeymaha keliya marka la eego afar kun boqol iyo soddon iyo ruux ayay ka badan yihiin sidaasoo kale waxaa jira israel nin weli toogasho ay ka wado daanta galbeed oo dad rayada oo ka careysan dhibaatada israel wado markaa ka muujinaya aragtidooda iyo diidma ku aadan inay ka dhiidhiyaan ayay israel weli markaa ku xasuuqaysaa qeybo badan oo kamid ah daanta galbeed ee cariga dhulka ay xooga ku haystaan maamulka yahuudda dunidu waxay u muuqataa markaa inay sheedda ka daawanayso xitaa golaha ammaanka ee qaramada midoobay waxa ay qaraar codka vito bowerka kusoo saari laayihiin in israel ay sameyso xabad joojin waxaa isku dayay soo jeedin ka timid baraaziil dhowaan in markaa dadka rayidka ah dhibaatada laga joojiyo sidoo kalena markaasi xabadda la joojiyo oo dadku ay gargaar helaan balse arintaa waxaa diiday iyadoo uu adeegsanayo codka diidmada qeexan ee vito bowerka loo yaqaano mareykanka oo sida muuqata markan ku qanacsan in la laayo dadka falastiin joe biden oo tagay tel aviv dhowaanna waxa uu yidhi waynudi garab taagannahay ma jiro dal isku dayi kara inuu soo weeraro marnaba ha isku dayina inaad markaa ku ciyaartaan awoodayada ayuu biden uu sheegay warbaahinta xilli uu dignin u dirayay dagaalyahanada ururka xisbullah oo iyagu dhowr mar dhankooda gantaalo ka soo tuuray oo usoo riday dhanka waqooyiga israa'el waxaana markaa weli muuqata eh, in maamulka ama joe baren hogaamiyaha mareykanku iyo reer galbeedka iyagoo oo wada socdaba ay markan ku qanceen in lasii wado baabi iyo duminta dhismayaasha khaza oo markaa toddobaadkii saddexaad ay duqeymo ku socdaan sida muuqatana waxaa xaaladdu ay noqonaysaa mid aada u adag khaza marka la eego dadka ku nool noloshooda qoysas fara badan ayaa isirtir ku dhacay ama markaa la baabi dadkoodii oo la waayay xitaa qoys markaa laga aqoonsado maadaama dhammaantoodba ay ku dhinteen duqeymaha weli barnaamij gol ad degeysanaysaan keenan nagala socotaan dhegeystayaal qaybihii dambe ee barnaamijka ogaal ayaad degeysanaysaan ugu dambeyntiina aktarada hollywoodka ee loo yaqaano alista ama hollywood alisterska ay ka mid yihiin jokin fenix kat balanchet iyo susan sarandon ayaa saddexdooda waxay soo saareen qoraal ay ugu baaqayaan hogaamiyaha mareykanka joe biden inuu ku cadaadiyo maamulka israel ee yahuudu inay dhaqangeliyaan xabajoojin dadkana rayidkaan ah ay ka daayaan duqeymaha ay ku hayaan ee khaza qoraal ay si wadajir usoo saareen waxay sheegeen in loo baahan yahay in dunidu ay gartaan in bidnaadantinimadu ay wax waliba ka weyn tahay lana joojiyo duqeymaha dadka rayidka ah lagu hayo ee ka socda marinka khaza si wada jir ay uga codsadeen hogaanka mareykanka joy baran aktaradan oo iyagu ka mid a ah kuwa aadka looga tixgeliya marka ay timaado madadaalada iyo aflaanta hollywoodka waxayna ugu baaqeen hogaanka mareykanku in lagu cadaadiyo israel inay joojiso duulaanka iyo baabi-inta ay ku hayso dadka falastiin markaana dhegeystayaal waxad ku dhawaataan xubintii kalamaan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaalada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabba matayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somali sudanes hosbital s s waddani maxay kula tahay xalka soomaaliya afari nusafadaan war adna midnimada soomaaliya waa muqadas adna maxay kula tahay now war annagu horanu goonee aqoonsi baan doonaynaa adna habartayni ninkii aroso adeerkayna leewaaye war adna maxay kula tahay dowlad dhexe oo sal adag oo adna yaa minay xamar xisaab ku jirin waxaan dhihi karaahe adna maxay kula tahay boowe aa federaal inaa adeeray adigana maqoondada dumarku waa geedka go'an war bal dadkan eega oo xaggee loo kala socdaa war maxaad ula yaabaysaa dadku waa kala maane ow duceeyiya allay leedahay war kalamaanay mahankiyo wakhtigu aadmigii hawl ku dhiiradee hadafkiyo walow ay rajadu noo hirgeli doonto kalamaan hunguri kuma rabniyo haybad iyo faane harka galay markii loo safteen hadalka tuuriyayno hindisaha bilowgeeda iyo hilinka mawduuca innagoon hareer marin waddada heli ogaanteenna habka lacanka heesaha markaan dhabu hadaafayno dadka qaar hawada kala socdiyo hirarka moobeelka haf iskaga dhex bayshow la tahay haaba iyo qaade mase oga harraadkiyo dhibkaan hawsha loo maro e ha yeeshee han jira ka weyn hiigsi caannimo eh hanfadyeelkadiis iyo ninkan hoos warkow dhugane halyeeyada micnuhu dhaadhaco hadafka taageersan hambalyada indheer garadka iyo shacabka noo heellan hadiyo jeerna hiilkiyo ducada nala hareer taagan ayaan ugu haliilinoon dartood la harjadaynaahe habeen qura ma dayna intixaan loo hamoon qabin xeyb xeyb la sheegtiyo habar habar ma joogte haween iyo rag maantaba yaynaanu kala harin war waa dalab waa horseed iyo abwaan soo halgamay waaye cadow noo heshiiyeyo markuu horor u goodaayo laabta kama hingoodeen sidii aar hamaansadeye bashiir dheere heesaha qarniga kuma halgaadeene waaqlana hargaysiyo berbere kama huleeleene axmed dheere hooyaala gabay hagac ma siiyeene maday waahaliyey nala jiriyo howlkar daacadaeh cabdullana hiddaha kama tegayo heerka maansadaeh hawdiisa hee iyo markaan hugunka raacsiinno ayuunbay hullaabtiiyo rucbigu naga hadaafaane inkastoo la wada hubo inuu hiba ilaah siiyey hab isaga u gaariyo halkuu shirib la joogaahe haddii eray hannaankii oo sharciga lala hareer qaado qaado ama hadafka guud iyo wadada naga habawsiiya daxtuur halisa hawshana qulbo harase keenaya warhankooda qaar hoos u dhiga shacabka noo heellan ujeeddada humaag iyo intuu hagaya mowduuca isagaa hoggaanka u hayoo hoos ka maamula eh hadal meesha aan qaban ninkii kula hankaag maaga horta guurahe iyo canaan hubanti weeyaane adduunkuna halkii lagu ogaa waa ka haajireye hardan iyo waxaa dhacay ifkaan lama heshiiyaane hal daqiiqo layskuma oggola hansi iyo jiife in markaan af layskaga hanjabo hadalku soo dhaafiye halis noqotid xaajadu nafta alla isku haysta haysta ah eh. mar hadduu halyay nimaan aqayn horay u soo sheegtay eh. maxaan uga han adduun heerki waa baaye allayleh maxaan uga han adduun heerki waa baaye ow yidhi hareeraha adduunka dabbaa ka holcaaya war dabka maanta ka holcaaya adduunka waxaa ugu xanuun badan ehelka halka qoysa oo isu muuqda oo dabkay kala qaadan jireen aqalladoodii ku gubaya bowma israa'iil iyo falastiin baa hadda ehelka war kuwaas laftirkooda dabka ka baxaya waa caloolxumo kale eh. laakiin anugu hadda waxaan kaala hadlay dabkan ka horaya shabeellada dhexe dhexe ee dadka qaraabadaah isku laynayaan ee cadowgu isku diraya ugu cimri dheeraysto dulmiga uu dadka ku hayo warheelka aqallada iska gubaya ilaan shabaabaa ka dambeeya wow wax la gubaya haddaad aragto shaqadaa dad iska leh war waxaan maqli jira wixii xunba naf iyo shaydaan baa loo tiiriyaahe waayahan dambe wax allaaliy wixii xunoo dhaca shabaab iyo shaydaan baa korka laga saara war waxba ma ogid inay dabka ka dhex socdo siyaasad baa ka dambaysa oo log inoo la eymiyo afkayoona idinkandeerna ilaaheena fari ersaagad luguba yoona idid lahaskoodawna ilaaheenoreebay islaamow halis eymiyoy walbow xildhibaanadu iyo siyaasiinta ka soo jeeda shabeellada dhexe bay tagaan inuu kala eymiyaan dadka ehelka isdilaya waar maanan imanka kooran siyaasad baa ku jirta iyo bansiinku hoosanku dhiibohayaana oo ehelka isdilaya danta siyaasadooda ku dhex jirtaa maxay tahay war danta ugu weynay siyaasiyiintu ka raadinayaan qaraabadu markay shabaab la diriri lahayd oo deegaanadooda ay xoraysan lahaayeen inay iyagu isdilaan waaye kadibna ay warbaahinta la soo istaagaan xasan sheekh dagaalkii waa ku fashilmay war shabaab dagaalkiisa in xasan ku fashilmo danta ku jirtaahi waa maxay suucadow dalka qabsanaayo maaha oo hadda dadka sidaa u fakeraya yay xukumayaanoo berri inay matelaan rabaan wartalow markii foolxuma dhacday eedda qofba dhinac buu la aadaayey shabaab iyo siyaasad markii laga soo tago waxa meesha joogoo isdilayahay waa dad aan kala guuraynin oon kala tegaynin oo dhalasho iyo dhiig iyo degaan ka dhexeeyo berrina waa la sheekaysan doonaayoo colaaddu weligeed ma jirayso kaad maanta qabiil ahaan iyo juf u dilaysaana waa gacantaadii ood jarayso waa kii berri ku hiilli lahaa oo ku anfici lahaa marka warya dhammaantiis tolka waxaan kula talinayaa walaalkaad diloo dooc qofna darajo kuma helo dagaal sokeeyana laguma ciilbahe ciil buu kordhiyaa warbow axmeddeere waxaan ka maqli jiray jeebada shabaab waa jidha madax ku joogtaa war abwaanina geelabaadda kahor wuxuu yidhi allow yaa isgarabsado kollay kalama guurtaan wali kaeleenay mushuraasana nasalaytana hata heshiiye war gogoshii burka darimee saddexda biloo taallay horta xaggay ku dambaysay maqawda maqashi waxba u qaban bay ahayd war shariifyuu uga tegey war warqadda siyaasiyiinta ka soo baxday xasan iyo xukuumadiisa looga soo horjeeday sheekh shariif baa ugu horreeyey war anina weliba arafaday dooyi adab dhuble deer i maduulle doon i lugun daddhaladiya aynan isdabargoyne ilaahay daawisheenna war kulli xaal cosoble iyo shiikh shariif iyo cali guudlaawe iyo madaxda kaleo deegaanka ka soo jeedda dad kale berri codka ka raba iyo inay xukumaan waxa aad doonaysaan iyo waxa meesha ka socdahay isma laha waana kala duwan yihiin baan leeyahy war maxaad ula yaabaysaan ragga aad tirinaysaan dhiigga dadkay wax ku noqdeen war madaxda deegaanka ka soo jeedda kaba ku tukada ma ku jira aryaha naga joog waaqlow dad badanoo kabaa ku tukadee war dadkun walaale ee isdhammaayo hayaan lankidarkurooga erawaay ino daartiyo ha ku guuranno dalaalbinaang edeg iyo qaramada midoobay guro kadawarsidoo fade war calaa kulli xaal hadday siyaasiyiin tahay iyo hadday culimmo tahay iyo hadday dhaqan tahay iyo hadday waxgarad kala tahay dadka deegaanka ka soo jeeda waxaan kula talin lahaa dadku hadday dhammaadaan dhirta ma xukumaysaan aryaadhaha samigee cabdullana wuxuu yidhi how nin eedgeela iska ogow iluma dhowrto ilkale nin eedgeela iska ogow iluma ma dhowrto ilkaale war kalemaanay war ma haysiine eh. s c khaatumo eh. waxaa loo aqoonsaday maamulku meelgaara ah oo federaalka ka tirsan hayaay waan walla weyna miyaa isku dhex yaacdeen warbow haddii s c puntland bay ka tirsanayde eh. madaxweyne sayiidani mee lagala tashaday war wasiirka arrimaha gudaha fiqi oo hogaamiya s c dhinac taagan yahay ayaa ku dhawaaqay s c inay maamulku meelgaara ah tahay federaalkana ka tirsan tahay waar balbalyeecab ma ixtiraafkii somalilan baa s c loo leexiyey obow loo diri hayaa si ay bashiir uma puntland baa weerar qaadi rabtaa war laasacaano bannaanbaxa ka socda maamulka lagu dhawaaqay lagu taageerayo waar walla weynay arrinkaasi qarannimada somalilan baa lagu burburinayaae raallina ka noqon mayne muuse bixina waan aqaanay igawalle tanoo kale ma yeelee dowladda somalilan maxaa lagu diidan yahay dadkaygu hadduu tashaday maxaa loo daba socdaa warwaaqal arrintan madaxweyne deni baa lagu xumaynayaa puntland lama aqbali doontee dayo buntland ku dayo siday dowladeedu tahay war maamulka ss intay hees ka samaysanayaan waxay si ku meel gaara ah u sii qaadayaan maantoo kalena madaxaana furan war maxaad u xaqiraysaa ss hayse waa leeyihiin miyaadan maqal ss gaabin mayso gadaal u laaban mayso iyo qaar kaloo badan aryaadhaha fiqi iyo firdhiya minay maamul cusub feermeeyeen waa fiiday faada hraalkiiye kafarxaya seefool maadow war kalamaanay geega juuqjuugdii langanbaahan maleg doo ani iimbinaawya geegama oo dhagansida kortaana madayow doog haddou baxay iyo haddowsan bixinba hadda adaankaa war sugona maday horta muxuu nugu eedaynayaa maannagaa u diidnay war maishii baydhabo war ka soo baxay war ma madaxweyne lafta garaana shabaab fiiriyey war galagalagdiima doona ma gorana war fayl ani siinhaaye oo dhagansida haddii kalanhayna geedaga binahay warya yaayaa kugu dhegan warka sooma daysido war maroodu ban habahi balambaal magarya madawiine hasinja geegu xudura dikaari aryaamadey xudur miyaan go'doonsanayn bowma irku maraymsa dhulka war madaxweyne ma go'doomo mawaalantii war xudur madaxweyne tegay cabdiqaasim kadib ma arkine eh. say wax u jiraan maroodi mm, mm, mm. binaaha bahay basingaray dawoodi usanaye kalemeeraysohaytan maeta madawiinaga wujigii lamaad oo dagaalka al-shabaaba bilaawe waana gabalka hudurile hata dikaare arrintaasana ku bilaawo hay go'doonsanta iyonay hudur iyonay koonfur galbeeda shalgohongna midhii doonto haajii qamsiinta lakaseeda iyonay gaara dameerka war ayaa lehe bur ibiyalen shalbahay ilib Eh? war raysul wasaarihii hore xasan cali khayre xudun markuu tegey ka hor wuxuu yidhi reebakooley hadhow waaga marti sii watay hadhow waaya siinta faraxsatiina dabadeedna madowee heesay wuxuu yidhi owdaneeyow dawlid baan ahaane owdaneeyow dawlid baan ahaane war aan halwaaqlo walmooshididlaas aanod ununhasiin kutabna isina kutabteena galan masiinka jarto geegu weliba hudurlikagaa'itan alsheegas meetoo kale baadyaalo liley lankii huraa huro hubugda asalo ee lankii huraa huro hubugda asalo buug buug buug buug aryamadeeyo beriga iska ilawdaya dareenaa galay dadkii berkaasaan dudeen anina ku doorsamee waloo doron aa la sheegay weererowdooyo waniini weererowdooyo waniini burbow ninkii madayha waa doobiyaa ma wuxuu beenin rabaa al-shabaab unug eberki weelo war dareen amade adlablaaga hoosjeey howalaajimaaytay walhun malsheegne hadhowow xasanow jibaab mahayne yamaro hayta war wejigii ee dagaalku hirshabeelle iyo galmudug weli kama soo dhammaane wejiga labaad ee koonfur galbeed laga bilaabay muxuu yahay waraa waa duusantahe madaxweynuhu hirshabeelle iyo galmudug keliya madaxweynehu ma ahee soomaali oo dhana uu yahay kuwaasuna wakhtigoodii waa ka faa'idaysta waayeen warba jubbalandna goormuu wareegahayaa koonfur galbeed markay ama ka faa'idaysta fursadda gobollada galmudug iyo hirshabeelle ay ishaa falatayso ayuu jubbaland u wareegayaa balooniga bakoola dhahayaala waana ku faa'iidaysadaana dhalyaana goolka war dee gooja caddaana goor muu tegayaa warmaday waan gool iska dhali ama ka faa'iidayso buda waryaa buda waryaa kanagsoy afka taasiyeedee aryaa madayow budkaaga ma aqaane madaxweynuhu markuu naga soo tegayay oon soo sagootinnay waxaan u malayhaynay inuu noo soo laaban doono laakiin hadduusan noo soo noqin muxuu noogu sheegi waayey markay heerihii fandhaal kala dhaceen batiisan ara jarteen waryaa waar intay garanayeen way dhaaftay galmudug macalaacalbay qaadeen bow hadday wax qabsanayaan in imisaa laag joogi wardhaha galmudug meeqay lahayd dekada hobyaan dhisaynaa oo hadda horayntiima dekada hobyo kale ay noqotay aryaadhaha anigu beriga waxaan la warrami la ahay tacsiye badanaa ii taale kow saaxiibkay la laxamiistihii weynaay xasan sabriye afre xasan gareed allaha u naxariisto lama eedaday toxobay cumar maxamuudna allaha u naxariisto saddex lamada dhinace qaraabadaydana intii ka dhimatee isaga dhimatay allah u naxariisto dhaawacana allaha caafiyo inta soo hertana walaaltinimada allaha garansiiyo war allaha u naxariistee xasan gareed laxamada cajiibka ahaa ee lagu xasuusan doona waxaa ka mida hoyo ilaa'aanta adduunyadu hubaashi haliskama baxdeeno war allaha u naxariistee xasan gareed laxamadiisa lama koobi karee hadda qayla la'aan sida ma isku qabnaa mise waa qasanaa qasanaa qasanaa marxuum lama xantee dembigiisa allaha dhaafe dumarkow ka tegayo daa'imada carruurta dadka iyo dalkaba samee allahayow ka deeqsi allahayow ka deeqsi waxaad dhegaysanayseen xubintii kalamaan oo guni gabagabo ahayd barnaamijka ogaal guud ahaana inta ayaan kusoo gabagabeynayaa dhegeystayaal barnaamijkii ogaal oo aad kala socoteen k n n anigoo cabdicaiis beeraad ila socodsiinayay sheekaya farsamaynayay nabadgelyo Thank you. عبدان ما يجون الساح وحبنا وليسيون نقوم نقوم نطلوب نسيق الساعة يوم ما يسعل الساعة وحدنا وليسيون نقوم نقوم كما هي عتكون عودة من صندوقنا شيخين geli jiray nolosheeda awgeed qalbigeedu noogina qabanay mudan waxaan ku geli jiray noloshaada awgeed qalbigeedu noogiona qabanay عشقون عودا عشقون عودا والنار Daddy. قوية